الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى baabu ma dukira fi اlaswaaqi wuxuu ku saabsan yahay wixii la sheegay ee soo aroortay kuna saabsanaa fi laswaaqi suuqaqa aswaaqda meelaha wax lagu kala gato ee wax laisku dhaafsado inay ahayd wax jiray xilligii nabiga salى اllahu alيyh waalih wasalam dadkuna ay u baahan yihiin in suuq la helo oo wax isdhaafsi iyo wax kala gadasho la helo baayic iyo mushtari badeecada iyo iibsigeeda iyo howlahaasi meesha ay ku dhaqdhaqaaqayso tijaarada iyo waxaa la yidhaahdo xarakada iqtisaadiga dhaqaalaha iyo kobaciisa laga maarmaan wey wuxuu musanifka ishaaraya raximah اllahu tacaala xadiidkii soo arooray ee nabiga calayhi الsalaatu wasalaam uu yidhi ardada ilaahay iyo biqaacda waxaa ugu shar badan aswaaquhaa suuqaqaa ugu shar badan marka suuqa ugu shar badantaasi waa waxa munkarka ee ka dhexdhacayo ee ama muxuu ahaa dhaarta beentee la dhaarami ama qishiga iyo khayaamada ama dhawaaqa iyo qaylada aan wanaagsanayne ka dhex socota ama muxuu ahaa dadka dhexdooda waxa ka dhexdhacaya khilaafaada howlahaas aan ficnayn baa ku badan ee si ahaan suuqu iyo beecshirada iyo dadka inay wax kala gataan jid saxana ay wax ku kala iibsadaan arrin loo baahan yahay oo jirtay wey nabigeennana calayhi salaatu wasalaam mucaamalada noocaasa waa ka qayb qaato waa dhex jiray waana gadan jiray waana soo gadan jiray sala allahu aleyh waaalih wasalam saxaabadiisuna akhniya iyo rag tujaara rag macmushtara oo dhaqaalo leh ayaa jiray oo howlahaas ku howlan wa qaala cabdiraxmaan ibna cawf cabdiraxmaan ibnu cawf azuhri radia allahu canhu wuxuu yidhi lamaa qadimna almadiinata markaan magaalada madiine gallay waa hijradii markay maka ka imaadeen oo madiine tageen waa kii nabiga calayhi salaam uu walaaleeyey muhaajiriin iyo ansaar labalabo iskugu keenay cabdiraxmaan binu coof iyo sacad bnu rabiic nin la yidhaahdo ayuu nabigu walaalo ka dhigay waan soo marray xadiidkaas waa kii dhihi jiray xoolahayga nis iyo nisaan u kala qaadanno haweenkaygana qaar intaan furo markay ciddada ka baxaan guurso kadib waa kii dhihi jiray allah kuu barakeeyo wuxuu leeyahay qultu waxaan idhi hal min suuqin fiihi tijaara suuq ma jiraa tijaaro iyo dhaqdhaqaaq becshiro u ka socdo fa qaala wuxuu yidhi suuqu qaynuqaac suuqii qaynuqaac waa meel niman yuhuud la yidhaahdo ayaa deganaa madiine waxaa deganaa qabiilo yuhuud ah yuhuuddu qaynuqaac iyo muxuu ahaa banu nadiir iyo nimanka la yihahdo bani qurayda intaba way deganaayeen marka nimankaasaa meesha ay degan yihiin qaynuqaac baa suuqa weyn ee magaalada madiina ee laiskugu imaado ahaan jiray xaggan baqiic iyo xabaalaha meesha hadda laisku xabaalana ayaduna suuq bay jirta xoolaha iyo lagu gato marka suuqu qaynuqaac baa jiraa la yidhi oo dhaqaal aad wax uga socdaan waa kii tegey radia allahu canhu wa shaqadiisa bilaabay kadibna ka faa'iiday reer yeeshay nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu hambaliyeeyey ee uu yidhi awrim walow bishaatin neef arab allah ka dhiga waxun bixi sala allahu alayh waaalih wasalam oo wax gowrac wa qaala anas wuxuu yidhi qaala cabdiraxmaan riwaayo kale wey dullunii calaa suuqin isla midaasi ku xidhan tahay suuqi tusa wa qaala cumar radia allahu canhu asagana waxaa laga hayaa inuu yidhi alhaali waxaa mashquuliyey asafaqu beeca iyo iibsiga bilaswaaqi suuqa aan wax ka iibsanayo safaqu waxaa weeyaan waa camaliyada iyo qaabka caqdiga iyo buyuucda loo kala gato unbaa hadda laga hadlayaa waxay samayn jireen gacmahay sasaari jireen markay wax kala gadanayaan safaq saasaa lagu magacaabay marka waan soo marray xadiikaas isagana cumar radia allahu canhu masaladii xadiid abu muusa alashcari ee ku saabsanaa istiidaanka markuu saddex jeer idan weydiistay oo wax u idmo uu waayey waa kii markaa iska noqday cumara radia allahu canhu daliil uu ka dalbay abi saciid alqudri ayaa makhraati u noqday oo xadiidka keenay markaasuu ku calaacalay cumar radia allahu canhu masaa-isha noocan oo kalea waxaan kaga mashquulay oon kaga halmaamay suuqii aan ku jirray iyo beexsharadii howlihii ayuu leeyahy marka suuqa uu ku jiray cumar radia allahu canhu nabigu waa arkayay waa u qiray marka waxay tusaysaa inay bannaan tahay in waxaa la becshiraysto oo danaha suuqa laga adeegto arrinta arrin bannaan weeyaan qaala xadaanii moxamed ibnu sabaax abu jacfarin qaala xadaanaa ismaaciil ibnu zakariya can moxamed ibnu suuqa abu bakr min sigaari taabiciin buu ka mid yahaye can naaficin naafic ibnu jubayr ibnu mucim nufayri qaala wuxuu yihi naafic ibnu jubayr xadaatnii waxaa ii warantay caaisha radia allahu canha um lmuminiin ayaa ii warantay qaalad waxay tihi qaala rasuulu nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yihi yaqzuu jeyshu lkacba jeysh iyo ciidan baa wuxuu ku duuli doonaa kacbada kacba almusharafa beytka ilaahay xurmada leh loo jihaystay qiblat lmuslimiin muslimiinta xaggiisa ay u jeedsadaan dad baa ku duuli doonu nabiga sala allahu aleyh wasalam riwaayo kale waxay leedahay nabiga alay slam waa hurday hurdada dhexdeedii unbuu dhaqdhaqaaq caadi ahayn lagu arka soo dhaqdhaqaaqay rasuulka calayh salaatu wasalaam cabaa bay ka cabireen markuu toostay baa nirnaba allow xaalad aan caadi ahayn baan kugu aragnay markaasuu ka sheekeeyey waxaan arkay buu yidhi oo lay tusay ciidan duulaayo oo kacbada ku duulaaya bacdi riwaayaad waxaa soo aroortay ciidankaa inuu ciidan muslimiina yahay ayaa soo aroortay oo nin reer qurayshayana ah ay ku duulayaan xataa qaarkood ay u maleeyeen xilligii cabdullaahi binu zubayr xajaaj binu yuusuf ku duulay inay tahay xilligii nabigu uu sheegay laakiin ma aheen ma ahayn sababtuuna waxaa weye dhul kale lama goynin kuwa ayaga ah kuwa nabigu sheegayana waa aakhiru zamaanka wax dhici doona in dhulka laisla jari doono oo qoladaa kacbada u socota dhulka lala goyn doona soo socota yaqsuu jeyshun ilkacba faida kaanuu markay joogaan bibaydaa min alardi meel ardada kamid oo ah banaana albaydaa fii riwaayati muslim bayda meesha la yidhaahdo oo dulxulayfo u dhow oo maka iyo madiine udhexaysa halkaa markay marayaan yuqsafu waxaa lala jarayaa dhulka biawalihim kuwoodii hore iyo wa aakhirihim kuwoodii dambaba dhulka lala goynaya waxay kamid tahay waxyaalaha dhici doona uu nabigu sheegay calayh isalaatu wasalaam khasfun mxuu ahaa wa maskun ayaa dhici doona nabi alayh salaam ummadda qaar baaba daanyeerra iyo wax laga dhigi doonaa qaar baa dhulka laga goynayaa qaar baa korka wax lagaga soo garaacaya guud ahaan ummadda nabi maxamed in la halaaga sidii ummadihii hore loo halaagi jiray oo qayle iyo dhulkoo lala wada gooye iyo muxuu ahaa biyo lagu hafiye iyo arrintaasi ma dhacayso oo nabigeena sala allahu alay wasalam alluu ka berya waana ka aqbalay laakiin dad gaara iyo afraad gaara inay cuquubo iyo calaamo ku dhacayso nabiga waa sheegay sala allahu aleyh waali wasalam dayib marka wuxuu yidhi intooda hore kuwooda dambaa dhulka lala goonayaa qaalad markaasee caaisha dhex gasho waxay tihi qultu yaa rasuul allah kayfa yuksafu see loola goynayaa biawalin kuwoodii hore iyo waakhirin kuwoodii dambe walxaal fiihim dadka uu ku dhex jiro aswaaqhum suuqaqoodii shaahidka xadiidka usoo deliishaday musanifka wey aswaaquhum suuqa waana jira xilligii nabigu waana jiri doonaa wa fiihim aswaaquhum suuqooyaooda kamida oo dadkaa socda ee duulaankaa ah. dad baa meherad ku dhex wata oo beecsharo ku wata oo shaa karinaya oo alaabo iyo badeeco ku dhex wata oon dagaalka mashaqo ku lahayn wamanna waa kamid mid laysa minhu aan ku jirin dad khadam lasoo ah lasoolasoo qafaashay dad maaratay iskaga dhex socda dad kusoo dhexdarmaday dad lasoo soo kulmay intaba waa dhici kartaa ummadaasoo dhan see loo hagaagi qaala nabigu wuxuu yihi yuqsafu waa lala goynayaa biawalin kuwooda horiyo waakhiriin kuwooda dambaba uma yubcahuuna calaa niyatihim niyadooda lagu soo saaraya markay musiibo dhacdo qofka wanaagsan iyo qofka kaleba u ku wada dhici lakala saari maayo musiibo caam markay dhacayso wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa buu ilah subxaana wa tacaala imtixaankaasi qof walba ku dhacayaa laakiin markii aakhare la gaaro yaa dadka lakala saari kullu yubcadu calaa niyati qof walba niyaduu ku dhintay lagu soo saaraya qofkii cadaawadan qayb ka ahaa qaybtiisii baa lagula xisaabtami qofkii aan shaqo ku lahaynna kolba uu dhiman lahay dhimaye aakharuu badbaadaya sidaas weeyaan xadada marka tan waxaa laga qaadanayaa shu'mu juluusi biasxaabi ahli lmacaasi dadka xunxun ee xumaanta ku dhex jira ku howlan in laga dhawaado ama lagu dhex jiro ama lala fadhiisto inay aad iyo aad u xun tahay maxaa yeelay musiibaa soo degi karto musiibadana dadka hor bay kudhacaysaa qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid ibnu jamiil qaala xadaanaa jariir ibnu xaazimi can acma sulaymaan can abi saalix samaan dakwan can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi salaatu axadikum axadkiin salaadiisa fii jamaacatin jamaaca uu ku dhex tukado o la tukado taziidu waxay ka badan tahay oo ka fadli badan tahay calaa salaatihi salaadiisa fii suuqihi suuqiisa iskaga tukado iyo wa gurigiisa bidcan wa cishriina daraja dhowr iyo labaatan darajo sabcu cishriin waa soo arortay hamsu cishriin waa soo arortay shan iyo labaatan ugu yaraan ilaa toddobiyo labaatan baa qofka jamaacada ku tukanay masaajijka uu leeyahay wuxuu ka fadli badan yahay qofka suuqa ku tukaday whada huwa shaahid i fi tarjuma wa fii suuqihi inuu suuqa marka mar walbaba jiray ayaa laga qaadanaya xadiidku macnaha waa laga qaatay uu soo baabaystay waxaa kaloo laga fahmaya qofka suuqa iskaga tukada salaaddi waa ka asaxaysaa walow masaajidkii baa u dhowaadee jamaacadii ajirkeedii baa dhaafay fadiilat ljamaca waa dhaaftay laakiin culamada qaar ka mid ah jirta oo leh waajib caynia ah weye qaarna waa waajib kifaaya bay leeyihiin oo qaar hadday ka qaadaan qaar kale waa ka dhacay qaarna waa sunna ay leeyihin shaaficiyadu calaa kulli inuu suuqa erdi lagu tukado salaada ay ansixi ayuu xadiidku cadyahay leanna ajir baa loo sheegayba ajirkiisa in la sheegayna waxa u daliila taziidu baa la yidhi waa waa laga ziyaadsan yahay oo waa laga fadli badan yahay lakin asigana ajir buu leeyahay ajirna goormuu imaanaya bacda sixati alcamali camalka markuu asaxa kadib salaaddii marka waa asaxday lagu tukaday suuqa laakiin waa laga fadli badan yahay khayr badan baa qofkaa dhaafay ajir badan baa dhaafay saasaa laga hadlaya wa beytii iyo gurigiisa gurigiisa uu ku tukaday ama xadiidka laa salaata lijaari lmasjidi ila fi lmasjidi xadiidkaasi daciif weeyaan qofka masaajidka dariska laah inuu masaajid ku tukada mooyane salaadba kama asixin xadiidkan waa daciif lakiin ajir weyn iyo khayr badan baa dhaafay wadaalika ajirkaasi la sheegay ee shan iyo labaatanka ama toddobiyo labaatanka xaasilun wuxuu xasili oo la heli biannahu bisababi annahu qofka asagaa ah ama biannahu asagu idaa tawala markuu weysaysto oo fa axsana alwudu weysada u hagaajiyo ajirka wuxuu u dhammaystirmayaa markuu qofku intuu weysaysto weysada hagaajiyo uma ata lmasjida masaajidkii uu imaado laa yuriidu isagoon doonayn ila salaata waxaan salaad ka ahayn laa yahusuhu una hinqinaynin oo kicinaynin ila salaata waxaan salaad ka ahayn lam yakhduma tallaabsado khadwatan tallaabo ilaa rufica waa la kor yeelaya bihaa tallaabada sababteed darajatan daraja kor loogu qaaday tallaabada uu tallaabsaday oo mase xuad waxaa weeyaan bimacnaa waaw weeyaan ma shaki aw xudad ee waxudad waxaa la tuurayaa canhu xaggiisa bihaa tallaabadaasi kale waa mida tallaabada kale khadiatun dembi baa laga tuuraya labada tallaaba laga hadli midna darajo iyo ajir bay u noqon midna dembi baa lagaga dhaafaya waalmalaa'ikatu intaa malaa'igtii baa tusalli u ducaynaysa calaa axadikum axadkiin maadaama fii musallaah meeshuu ku tukaday intuu joogo aladii yusallii fiihi ku tukanayay musallaha masjidkaa la dhahaa iyo maxalu salaadka meeshii fadhiga aad fadhiday salaadda kaga baxday looma jeedo ee makaanu salaadkii iyo masjidkaad ku tukatay intaad fadhido oo aad sugayso salaad kale amaad xoog iskaga ictikaafayso intaasi waxaa kuu socotay ducada malaa'igta waata ducadii allaahuma salli calayhi ilaahayow ku salli oo ammaan oo u naxariiso allahuma arxamu u naxariiso saasta horaa tafsiirka horaa saxa allahuma salli ay athna calayhi fi malai lacla ilaahayow qofka asaga hebela ee masjidka dhex fadhiya ee masaajidka markuu tukada iska fadhiistay ku salli oo ammaan asalaatu min allahi ahanaa fi lmala ilacla waa kaa soo maray mise maana soo marin abulcaadiyat arayaaxi ayib sidaasuu yidhaahdaa bukhaari baa noqonaya qaala wuxuu yidhi waxay leeyihin allahuma arxamu ilaa u naxariiso waad garanaysaa malaa'igta allah araxmaana malaa'igtiisa ee wax loo diray waxaana in aan faraha la gelin in allana caasinin subxaana wa tacala wayafcaluuna maa yumaruun uu sameeya waxay ducadoodana waa duca la aqbalaya rajo weyn laga qabo walidalika nabiga calayh salaam fainahu man waafaqa muxuu ahaa ninkuu waafaqo ya taamiinuhu taamiin almalaaika wagufira lahu ma taqadama min denbi taamiinkuna waa ducaadi ducadaa wey aamin ay leeyihiin marka malaa'igta waa la aqbali maa lam yuxdi fiihi hadduunan xadain masaajidkii intuu dhex fadhiya waysada haday ka burto dhahaaladii ay ka tagto ducadii halkaasi ku istaagi waa duca marka waxaa weeyaan waxay ku calaamaysan tahay intay wayse qabto haddii waysada ay ka jabto qofkii ducadii waa istaagaysaa maa lam yuxdi fiihi hadduuna xadain maa lam yu'di fiihi hadduuna dhib la imaanin wax malaa'igta dhiba ama addoomaha ilaahay dhiba hadduuna la imaanin lianna almalaa'ikata tata'adaa bima yata'adaa minhu banu aadam sigaarkii iyo muxuuha tubaakadii iyo basaskii iyo toontii iyo waxyaalaha raayixada leh ee wax dhibaya hadduuna la imaanin wa qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam axadukum axadkiin fii salaatin salaad miduu ku jiraa maa kaanat isalaatu intay salaadu taxbisu xabisayso intuu qofka salaada uu meesha u fadhiyo salaad kale aad tukatid ajir salaad baaba u socday nabiga sala allahu alayh waalih wasalam manqaba kabiira wey waa fadli aad u weyn weeyaan walidaalika wax sahlan oo imaadkiisa uu fudud yahay ajir weyna loo sheegi baad mararka qaarkood arkaysaa markaasaa isweydiinaysa leeda wardisma laha camalkan iyo ajirkiisma lehe waxaad arkaysaa haddana dhinaca kale inta la imaanba inay yar yihiin inta la imaanba inay yar yihiin taa waxay kutusaysaa ismoodsiisa inuu fudud yahay laakiin ma fududa markii la fiiriyo shaydaanka iyo naftan imtixaanka ah ee wanaagga iyo khayrkaba aan ku sabraynin iyo shaydaanka markaaba balaayo ku kicinaya uu la cararo la ordo waxaad arkaysa wixii on lala bebegaan karinba bal adkaarta salaadaha ka dambeeya fiiri salaada adkaarta ka dambaysa ee la yidhi dembigiisa qofka waa la dhaafi wain kaana mitlu zabad اlbaxri badda hirkeedaba ha gaadhee inta shan daqiiqa ma dhanna shan daqiiqo inta la imaanaysana waaba iska yar dadki waxaa weeyaan inta yaray salaada ka baxaan mashquul kalaaba markaa iska geli wax kalaa la fiirfiirin xaggaa la aadi markaaba waa la istaagi marka arrimahaas u fiirsada yani waxaad garanaysaa inuu wax weyn oo dadka hortaagan uu jiro marka ilahay waafajintiisa uma wax lagu helaa wama tashaauuna ila an yashaa allah ilahay mashiyadiisa iyo waafajintiisa uma khayrka lagu helaa nacam qala xadaثna aadam bn abi iyaasin qala xadaثna shucba ibn اxajaaj can xumaydin الطawiil can anas bni maliki radi allahu canhu qaala kana nabiyu salى اlahu alيه wasalam fi suuq nabigaa maalin suuqa madiina ayuu socday faqaala rajulu nin baa yidhi yahuud buu ahaa si riwaaya kala caddaysay yaa abalqaasim buu yidhi suuqu ka dhex dhawaaqay abalqaasimow faltafata ilayhi waxaa fiiriyay anabiyu sala allahu aleh wasalam ile magaciisi baa la dhawaaqay kunyadiisa isaga u gaarkeed ayaa loogu yeeray nabiga abulqaasim u dhihi jiray wiilkiisi qaasim baa kunyo looga dhigay calayhi salaam wasfigaa iyo tilmaantaana waa ahaa ana alqaasim wallahu mucti qaybintaa uu qaybinaya hadday noqoto khayraadka iyo wanaagga loo soo dhiibay iyo hadday noqoto qanaa'imta iyo maalkaba marka abalqaasim baa la dhihi jiray nabiga waa fiiriyey ninkii faqaala markaasu wuxuu yidhi inamaa dacawtu haada kaasaan u yeerayaa adi kuuma jeeda kaasaan u yeerayaa buu yidhi faqaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabiga calayh salaatu wasalaam bayaan buu soo saaray iyo go-aan wuxuu yidhi samuu bismi magacayda isku bixiya muxamed iyo axmed iyo iskula baxa walaa takanuu bikunyati aniga kunyadayda hala bixinina kunyada waa abulqaasim taa wey alla bixina waa xilliga nabiga khaas ku ahayd sala allahu aleyh waali wasalam liannahu nabiga gadaashiisa zaala almaxduur nabigu markuu dhintay wixii laga cabsanaya waa zuulay hadda dad abulqaasim tiraahdo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kuma maqlaayo kuheera kuma dhahayo kuna gedmi maayo dadka ayaga loo dhawaaqaya magaciisa inuu dadka kale ku gedmin oo ku dhexgelin oo nabiga magaciisa iyo magaca dadka kale nabigan abulqaasim baa la dhihi jiray ugu magaca wanaagsan buu ahaa kunyada ilen magaca in loogu dhawaaqa nabiga waaba la diiday sala allahu aleyh waali wasalam magaciisa moxamed iyo axmed in la yihahdo lama ogolo abulqaasim bayeed marka yaa rasuul allah ama yaa xabiib allah hadda haddii la waayo ti ayad aheed oo hadda cabsidaa ayna jirin waxba dhibaato ma leh walidaalika saxaabada qaarkood carruurtooda qaasim bay u bixiyeen qaasim ayay u bixiyeen oo min huna bay abulqaasim noqdeen qaasim taabiciintu sidoo kale qaasim binu maxamed bin abubakr baad garanaysaan oo fuqahaau sabca fi casri taabiciin ka mida qaala xadaanii marka shaahidka xadiidka waxaa weeyaan in nabigeena calayh salaam kaana fi suuq suuqa ayuu geli jiray oo beca iyo shirada iyo wax kala gadashada iyo hadday noqon dadka in wax loo sheegay iyo suuqa waa tegay rasuulka sala allah alيh wasalam dheer marka ma laha qofka faadilka ah ama imaamka ah inuu suuqa galo oo suuqa lagu dhexar arko arrinta ayadaa ceeb iyo muru'adiisa iyo sharaftiisa hoos u dhacday ma aha qaala xadaثana malik bn ismaaciil qaala xadaثana zuhayr bn mucaawiyata abu khayhamata aljucfi can xumaydi طawiil can anasin radi allahu canhu qaala dacaa rajulu biاlbaqiic nin baa baqiic ka dhawaaqay baqiic marka waa iyaduna suuq bay aheed masaajidka nabigu u dhowdaha calayh الsalaatu wasalaam baqiic lqarqad ayuu dhawaaqay isagoo taagan yaa abalqaasim buu yidhi faltafata ilayhi nabiyu sal slam nabigaa fiiriyo milixsaday waa dhag qaaday faqaala wuxuu yidhi lama canik adig kulama jeedo qaala nabigu wuxuu yidhi marka samuu bismi magacayda isku bixiyo oo moxamed iyo axmed walaa takanu bikunyatii kunyadaeesaa isku bixinina xadaanaa caliy bn cabdilaahi اmadini qaala xadaanaa sufyaan ibn cuyayna can cubaydilaahi bn abi yaziid can naafic ibni jubayr ibni mucim can abi hurayraa dawsi radi allahu canhu ardah qaala wuxuu yidhi kharaja الnabiyu salى الlahu alيه wasalam baa baxay fii طaa'ifati الnahaar yani fii bacdi الnahaar maalinta qayb kamida ayuu nabigu baxay calayhi الsalaatu wasalaam xagga ayaa suuqii buu aaday laa yukalimunii bu abu hureyre ilama hadlaynin nabigu walaa ukalimuhu ana lama hadlaynin waxaa dhici karta nabigu inuu mashquul ahaa oo wax ka fikiraayey oo uu mashquulka arrimahaasi ku mashquulsanaa hadduu qofku sidaas oo kale mashquul wax ku yahayna in laga aamuso waa fiican tahay abu hureyrena waa aamusayoo nabigu tawqiirinayo weyninay nabigana mashquul buu ahaa wuxuunbu ku mashquulsanaa sala allahu alيh ali wasalam waa wada socdaan xataa ataa suuqa bani qaynuqaac suuqii nimankii reer bani qaynuqaac la dhihi jiray yahuuddaha ayuu nabigu tegey calayh salam waa suuq reer yahuudeed xaafadooda ku taalla ayuu nabigu tegey marka suuqaka gaalada iyo xaafadahoodii iyo wixii danood ka leeda waa ka soo dhammaysan kartaa fa jalasa nabiga calayh salaam wuxuu fadhiistay bifinaai beyti faatima waa goorma meeshan ayadaa sidan hadda iskugu xiranya xadidka ikhtisaarba ku sugan oo isku soo dhoweeyey lannahu caaisha faaduma radia allahu canha cali gurigiisa masjidka nabiga alah salam iyo guryaha nabigu ku deganaa bani qaynuqacna xaafad ka baxsan bay aheyd xaafadda nabiga alah salam uu deganaa marka ma aha inuu suuqii markuu tegeyba gurigii faaduma nabiga alah salam waa fadhiistay maaha waa soo noqday riwaaya kalaa caddaysay fa rajaca soo noqday rasuulka alayh salaam markuu soo laabtay yuu fajalasa wuxuu fadhiistay bifinaa'i beyti faatima gabadhiisii faadima aheed caruurtiisa u jeclaa faadimata zahra kaanat laa tukhdi mishyataha mishyata rasuuli illah xataa socodka iyo laafyaha sida nabiga u socda alayh salaau wasalaam bay u socon jirtay ashbahu naas bay ahayd sal alay wasalam aad buu u jeclaa rasuulka alayhi salaatu wasalaam gabadhaa qiimaha badan gurigeedii buu yimid bifinaai beyti faatima finuhu waa ardaaga iyo gosada guriga hortiisa ardaagaas ayuu saa usoo fadhiistay rasuulka alayh salaam faqaala markaasuu wuxuu yidhi ahama lukacun meeshan lukac ma joogaa lukaca waxaa la yidhah laba macnaa lukac loo isticmaala mid waxaa weeyaan ilmaha yaree carruurta lukac waa la dhahaa midna midka la'iimka ah ee xun aysana waa lagu magacaabaa ee aan garanaynin waxay maaratay wanaag iyo khayr loo galay ama alla u galay subxaana ama addoomihiisa ay u galeen kaan waxbaba ka ogeyn ee la-iinka la yidhaahdana lukac baa la yidhahdaa waa ka nabig ala slam dhihi jira akhiru zamaan waxuu noqon doona ascadu nnaas lukac ibnu lukac ninka dadkuba ay ka dambeeyaan o daba didaan waa mid aan qiimaba lahayn oo la'iima oo xaqiira oon macna lahawaa kaas hadda looma jeedo macnahan waxaa loo jeedaa wiilkii yaraa awe waa xasan ibnu cali oo ay faadimo radia allahu canha ku curatay uma lukacu lukac ma joogo wiilkii yaraa faxabasatu gabadhii faadimaheed baa guriga kula jirta wiilkii haysa wayna reebtay shayan xoogooba yar xanibtay fadanantu waxaan u maleeyey buli abu hurayra annahaa faadima tulbisuhu inay wiilka ay u dharxirayso u labisayso sikaaban waxay u xidhaysaa sikaaban sikaab sikaabku waxaa weeyaan wax kulahaana oo carruurta luqunta loogu xidho oo xulbadii waxsaas oo kale wax udgooni wax loogu xidho ayuu ahaan jiray luqunta loogu xidhisa carruurta xulbad bay u xidhaysaa iyo wax maaratay udgooni waxsaas oo kalea ah, oo kuulahaana oo mase tuqasiruhu inay u marayso dhaqayso oo isagoo nadiifa oo dhalaalayo nabiga inay u dhiibta rabto ilaanna waxay og tahay in rasuulka calayh salaam uusan ka saari oo uu dhunkani oo uu shumini oo luqunta maarata uu saarani oo mucaanaqayn bay ogta leanna waxay ahaayeen reexaanatay rasuuli illaahi wasibdayhi imaa bay ahaayeen nabigu waaba jeclaan jiray inuu ursado o dhunkado marka way hagaajinaysaa fajaءa markaasuu yimid xasab yshtad isagoo ordaaya xatىa caanaqah ilaa uu luqunta iskaga duubay waqabalah uu ka dhunkaday rasuulka alayه الsalaaةu wasalaam nabiga waa isdhunkadeen waqaala markaasu nabig wuxuu yidhi allahuma axibahu ilahu jeclow waaxiba man yuxibah dadkii jeclaadan ilahu jeclow xubigaasi marka la jeclaanaya xasan iyo xusein waa maxabo iyo xubi ayaga maarata u dhigmo wey huluwi lama ogolo huluwi iyo xadgudub lama ogolo in ayaga jeceelkooda ay noqoto calaa xisaab alaakhariinna lama ogolo oo dad kale xadgudub lagu xadgudbo sida hadda shiicada ay samaynayso xasan iyo xusein bay ka daba dhaceen waad ogtahay xusein iyo maalinta karbala iyo kada iyo maalinta caashuura iyo karbala waxay samaynayaan meelay joogaanba xataa meelaha kale dhibaatada ay isku geysanayaan waxaas wax xasan iyo xusein ay shaqo kuleeyihiin maaha oo wax jeebkooda kala imaadeen fii nafsi alwaqti xasan iyo xusein awowood bay lacanadayaan awowood ah, bay lacanadayaan iyo mxuu ahaa wasiiradii awowood wasiirada ugu wadan ujeedaa awowyaha kale kuwa kaleba iyagba way u ahaayeene ee waxaa wey wasiira rasuulilahi sal slam abubakar iyo cumar wey ah, abubakar iyo cumar ayay lacanadayaan marka jeceelkaasi waajib bay ahlu ku yahay ahlu nabiga guud ahaan inay jeclaadaan walidaalika abubakar radia allahu canhu wa waxaa laga hayaa laba afar baa laga hayaa cumarna labaa laga hayaa midda koobaad abubakar laga haya waxay tahay wuxuu dhihi jiray urqubu muxamadan biaali beytihi nabi maxamed aalu beytkiisa hala ogaado oo ka warhaya oo muraaqabeeya oo danahooda iyo waxay ogaadaan ka warhaya buu dhihi jir abubakr radi allahu canhu arda wuxuu kaloo yidhi abubakr markay uu nabiga dhintay calayhi salaatu wasalaam oy u imaadeen cali iyo iyagoo sheeganayo la dhexal baan rabnaayo faadimi iyo xadiidkii loo sheegay nabiga inaan la dhexlinba yaa hadaladii uu ku hadlay waxaa ka mid ah wallahi laqaraabatu rasuuli lahi sal slam axab ilaya an asla min qaraabati nabiga qaraabadiisaan ka jeclahay inaan xiriiriyo anay qaraabadayda qaraabadayda qaraabada nabiga ka jeclay sala allah alay slam halkaa ninka gaari ka waran ahlubeytka nabiga jacaylka u qabo ayay sheeca wax ka sheegaysaa oy leedahay ahlubeytki wax ka sheegay ahlubeytkiibu yuu ku xadgudbay cumar u imow wuxuu dhihi jiray cumar radia allahu canhu cabaas ayuu la hadlayaa oo nabiga adeerkiisa oo nabiga aad u jeclaa wuxuu yidhi yaa cabaas wallahi la islaamuka axabu ilaya min islaami اkhaaab low aslam islaamnimadaa soo islaamtay ayaan ka jeclahay buu leeyahay hadduu khaaab cumar abiis cumar abiis khaaab baa dhihi jir hadduu khaaab soo islaami lahaa jeceylkaan jeclaan lahaa islaamnimada aan ka jeclaay buu yidhi low aslam hadduu islaamina ma islaamini ah, maxaa yeelay adiga islaamnimadaada suu nabiga u jeclaa baan garan suu nabiga ugu farxay baan garan wuxuu nabiga ku farxay baan waxba ka hormarinaya taa waa laga haya waxaa kaloo laga hayaa markii abaartu dhacday inuu yidhi ilaahayo waxaan ku tawasuli jiray nabiga annaga calayh salaam markuu noolaayo ducadiisaasaan kugu tawasuli jiray inuu noo roob doono yaa ma waraabin jirti haddana waxaan kugu tawasulanaa bicami nabiyina nabiga anaga adeerkiiso cabaasa qum ya cabaas ilaahay noo bari buu yidhi yaa jooga meesha waxaa jooga cumar baa jooga casharat mubashariin intooda badneed baa wada joogta intoodii badneed ilaa toddoba sideed baa joogta taqriiban ayaa joogta marka wuxuu ka hormariyey ahlubeytkii nabiga sala allahu alيh waalih wasalam saasay ahaayeen khulafaa urashidiin maxabada iyo jaceylka ay u qabeen ahlubeytka waxa la ogyahay mutawaatir ay ahaayeen oo la yaqaano ayay ahaayeen marka nabigeenana wuxuu yihi hala jeclaado allahuma axibu axibu man yuxibu qaala sufyaan qaala cubaydullah akhbaranii anahu ra'aa naafic wuxuu ii sheegay inuu arkay naafic binu jubayr aw tara asagoo witriyey biragcati ragca ku witri macnaha waxaa weeyaan sufyaan wuxuu kuu sheegayaa cubaydullaahi ninka la yidhaahdo ibn abi yaziid in sheekhiisa naafic can buu kaga wariyey riwaayadaa hore can cubaydillahi bin abi yaziid can naafic inaan loo malaynin inuu qof u dhexeeyo oo tadmiis meesha uu ku jiro wuxuu ku caddeeyey bukhaari in ninka la yihahda cubaydاllahi bn abi yaziid uu la kulmay sheekhiisii naafic ibnu jubayr ibnu mudcim uu la kulmay faاntafa tadliis tadliiskii meesha waa ka baxay lanna wuxuu leeyahay ra'aa naafica ibnu jubayr buu arkay awtara isagoo witriyey birakca hal ragcad ku witriyey masale kaleoo fiqiga ka soo baxdayoo jawaazu lwitri birakca habeenkii inaad hal ragcada ku witrin karto intaad hal ragcad tukato aad iska saaxan karto ayadana waa laga qaatay xadaanaa ibraahim ibnu mundir qal xadaثna abu dmrة anas بن ciyaadi qal xadaثna musa بن cqba can naafic qal xadaثna ibn cmra anahum kaanuu waxay ahaayeen saxaabada nabiga yashtaruuna طacaama cuntaday soo galan jiren min arukbaani safarayda dadka waa loo jeeda rukbaanta dadka gaadiidka wata ee alaabada iyo beecshirada suuqa soo gelinaya magaalada ayay wax ka gadan jireen cuntada calى cahdi nabiyi xilligii nabiga alayh الsalaatu wasalaam meesha dacaamka lagu kala gadana de waa suuqii wey intaasaa loo jeedaa fayabcaثu calayhim nabiga wuxuu u diri jiray korkooda dadkaa wax kala gadanayo man dad buu u diri jiray yamnacahum ka reeba an yabiicuuhu wixii ay soo gateen inay sii gadaan xayu meeshii ishtaroohu ay ka soo gateen xataa yanquluuhu ilaa ay ka naqliyaan o ka raraan xayu meeshii yubaacu acaam ilaa meesha cuntada lagu gaday cuntada meesha lagu gaday ilaa ay ka naqliyaan marka tan xadiidku wuxuu ku caddaynayaa haddaad alaabo gadato meeshaad ku gadatay ha ku sii gadin ilaa aad adiga la wareegto ilaa aad la wareegto waad soo gadatay ha sii gadin ilaa adiga la wareegto xilkii iyo alaabtii kugu soo wareego damaanadiina aad qaado mas-uuliyaddeeda aad la wareegto waxyaalahan lala wareegaayo ee la qaadanayana xataa yastawfiyahu iyo xataa yaqbidahu labada riwaayaba way isfasirayaane waxyaalaha makiilaadkaa ah, istiwifihiisa waxaa weeyaan alkeyl wixii hadduu wax la miisan yahay waa soo miisanaysaa marka aduu kugu soo wareegay hadduu yahay shay mawsuuna la miisaamana wasan weeye hadduu yahay shay manquulahoo la qaadoo la naqliyana naqligaaga qaadidaa meel kale la geeyo wey hadduu yahay shay aan la naqlin karina oo la qaadi karina qabdigiisa iyo la wareegiisa waa atakhliya in laga wareego guri waa la kala gatay furii baa lagugu soo wareejiyey ninkii kalena waa dhaqaaqay takhliyada wey bolod baad gadatay ninkii asaga ah uu ku wareejiye waraaqihiisii asagana waa dhaqaaqay la wareegu sidaasuu noqonaya saasuu noqonaya marka waxaan la ogoleen inaad alaabtii aad garatay oodan la wareegin isla meeshii inaad ku iibsato ayaa la diiday waana noo imaan doonaa ibnu cabaas oo inoo fasiraya radi allahu canhu arda qaala xadatana ibnu cumar radi allahu canhuma qaal naha nabiyu sal slam yubaaca acaam in cuntada la gado ida shtaraahu qofka markuu soo gato inuu haddana sii gado xataa yastawfiyahu ilaa uu ka oofsado oo ka qibdoodo istawfahana waxaa weeyaan inuu maarata miiso ama uu miisaamo ama uu la soo wareego meel uu kala uu la imaado intaba way noqonaysaa baabu karaahiyati sahbi qaylada iyo dhawaaqa filaswaaqi suuqaqa laga dhex dhawaaqo karaahiyo wey suuqa markii la kala gadanayo si degan oo xishood ku jiro in wax loo kala iibsadaa la rabaa oo aan laisku dhawaaqin o laisku qayliyin o laiscanaananin xadaثana moxamed bnu sinaan qaal xadaثana fulix qaal xadaثana hilaal can caطاء bn yasaar qaal laqiitu waxaan la kulmay buu cabdالlahi bn cmr bn اcaas radi allahu canهuma saxaabi ibnu saxaabi wey cabaadiladii buu kamid yahay cabdالlahi bn cmr mukiriinta todobada kuma jiro laakiin de waxaa weeya marka hore waa ahaa kadibna axaadiistiisa xogow waxaa ku dhacday zuhdigii iyo cibaadadii daacadii faraha badnaa ayayna ku faafin waqiila kayra dalika waxaaba ka mid ah inuu cilmigii israa'iiliyaadkii uu bartay oo xoogowdeena wixii aan la hubsanin laga taqaqufay inuu bartayna hadda halkan aad ka fahmi doontaaba markii yarmuuk ghaswatulyarmuuk dagaalkii markuu dhacay oo lala dagaalamaya nimankii ruumka ahaa ayuu wuxuu helay kutub badan oo towreed soo helay ah, kutubtii uu meelo fadhiistay waa akhriyey wax badan buu ka bartay axaadiistii nabiga calayh salaam iyo kuwii baa marka laga baqay inay seer dhexgalaan waxaa la weydiiyey akhbirnii buu yihi waxaad ii warantaa can sifati rasuuli الlah cabdullahi bn camarow caطa bn yasaar baa weydinay waxaad ii sheegtaa nabiga tilmaantiis fi tawraati tawraat aba akhristaye tawraat kutubteedii nabiga ma lagu sheegay tilmaantiisa waaba lagu sheegay bal noo sheeg qaala wuxuu yihi ajalha waa ii sheegaya nabiga tawraat waa lagu sheegay kutubtii yahuudda lagu soo dejiyey banu israa'iilka lagu soo dejiyey tawraat lidij ajal nabiy llahi muusa alayh الsalaatu wasalam lagu soo dejiy waan kuu sheegi wallahi baan ku dhaartay inahu nabigu lamawsuufun waa la tilmaamay fi tawraati tawraat baa lagu dhex tilmaamay bibacdi sifatihi tilmaantiisa qaar kamida fi qur'aani lagu tilmaamay ifada qur'aanka lagu sheegay qaar kamida ziyaadana weliba way la timi tawraat oo nabiga qur'aanka aan lagu sheeginba yaa ayuha nabiyu baa ku qoran tawraat nabiganow inaa arsalnaaka waan ku diray shaahidan xaalaa tahay mid mashaahid oo maqhraati kuwa wa mubashiran aad u bishaaraynaysa liman aaacaka dadka ku adeeca wa nadiiran aad u digaysa liman casaaka qofkii ku caasiya intaasi qur'aankeennana waa ku qoranta tawraatna waa ku qoranta in arslnaka shaahidan wabashiran wanadiira wa xirzan intaas ku daray inaa adigoo ah mid ilaalinaya lilummiyiina ummiyiinta nimanka carabta ah ayaa ummiyiin la dhihi jir ayagaasaa lalagu soo dejiyey qur'aankan iyo diinta nabiga alay salaam luqadooda kadibna dadki kalena ayagaa la raaciyo oo nabiga alayh salaam dacwadiisii kaafa baa la yidhi caalamiintoo dhan ayaa markaa ayay soo wada galay ee kuwaasaa marka hore dadka ayagoo weligood diin kusoo degin ayaa nabiga calayh salaatu wasalaam loo soo diray ayagaasu ilahay ku badbaadiyey anta cabdii baa tahay wa rasuulkaygii baa tahay towrad bay ku qoran tahay samaytuka waan ku magacaabay almutawakil tala saarte kii ilahay tala saaranaya waan kugu magacaabay laysa bifadin mid adag oo kakan ma aha walaa haliidin mid qallafsanna ma aha walaa sakhaabin fi aswaaq intaas u keenay shaahidki mid suuqa markii la marayo qaydioo dhawaaqana maaha rasuulka calayh salaam walaa yadfacu bisayi'a xumaan lagu sameeyeyna kuma bedelo asayi'ata xumaan kale kuma bedelo walaakin yaxfu waa iska cafiyaa waykfiru waaba iska dhaafaa qofkii xumaan la soo qaabilo walan yaqbidahu llahu ilaahay ma oofsan doona nabi muxamed xataa yuqiim uu qiima ka toosiyo bihi bisababihi ilaahay isaga sababtiis almilata alcawja diintii carab ay qalloocisay ee ibraahim miladiisii xaniifaneed an itabic millata ibraahim xaniifan way toosneed carabtii marka way qalloocisay niman baa imaanoo asnaamiyo waxaan waafaqsanayn shareecada la yimid nimanka ayaga ah waxay qalloociyeen nabi maxamed ilah ka toosiyo ma dhiman doono toosintii maxaa kamid ay ah? ku toosidiintu bian yaquuluu inay dhahaan laa ilaaha ila allah ilahay ka dhahaan oo yuftax laga furo bihaa bisababi haadi اlkelima tawxiidkaadi qaatanaya iimaankaasi acyunun indhaha la furaya cumyun indhala-aana indhahaan xaq arkaynin ayaa la furi oo xaqay arki doona wa aadaanun dhago sumun dhagala-aana waxba maqlaynin oo xaqa aan gelaynin wa quluubun quluub qulfun mxuuha qufulan quluub qufulan oo galki gal la geliyey oo aan waxba maarata weeleynaynin waxbana aan xasuusanaynin oo kufriga gaalnimo un wa kalena aan ku jirin ilaa quluubtaa qufulka intii laga qaado iimaan iyo nuur uu galo nabi maxamed dhiman maayo sala allahu aleh wasalam wahuma xasal waana sidii dhacday sala allahu aleh waalih wasalam jaziirat iyadoo islaamkii wada gaaray ayuu rasuulka dhintay sala allahu aleh waalih wasalam taabacahu cabdilcaziiz bin abi salamata can hilaal can cataa can ibni salaam <coughs> ibni salaam waa cabdullahi bnu salaam wey cabdullahi bnu salaam <clears throat> alisraa'iili <clears throat> saxaabiga jaliilka wey oo abu yuusuf marka cabdullahi bn camar bn caas way iswaafaqeen kulu shayin marka wuxuu leeyahay ulfun kelimadaas markaa waqulubun ulfinti ayuu marka kuu fasiraya ulf kulu shayin wax walba oo fii khilaafin gal ku jira sayfun sayf hataya alaf baa la dhihi kulu shayin fi khilaaf ulf la yirahda wax alla waxi gal ku jira maxaa la dhahaa sayfun aklaf sayf gal leh wa qawsun qaanso kalfaa duuban ayadana xidhan wa rajulu nin aklafun barag leh maxaa buuriy qaba oo buuriyada qaba beesha qaba waxaa tiraadaba baalkii len isagana xashafadii gal baa ku duuban oo laga gooya mooyaane idaa lam yakun markuun ahayn baa aklaf la dhihi makhtuuna mid la guday markuuna gudneen aklaf baa la dhihi marka alfigaas macnahaas marka wuxuu ku fasirayaa intaasoo dhan in la gelin karo wax alla wixii gal leh marka qaaluu quluubunaa gulfu may dheheen quluubta annaga waa qufulanta gal baa ku jira waxma weeranayso waxma xifdinayso ayay yidhaahdeen nacam qaala almusanifu raximah llah baabulkeyli cala albaayici walmucti wuxuu ku saabsan yahay alkeyl miiska in wax la kala miisto raashin hadduu yahay ayaa la rabaa waa la kala miisani marka alaabtan adi lagaa gadaayo haddii wax la miisa ay tahay miiskaa la miisaayo calaa mas-uuliyati man yaa mas-uul ka ah yaa haddii dhaqaalo loo baahdana yaa bixinaya nin dadka u miisaa meesha fadhiya alaabtii adiga lagaa gadanayey adi miiso qofkii ku miisan lahaa kuu miisi lahaa keen maadihi maya alkaylu miis calalbaayici midka baayac ah korkiisa wey baayac yaa la dhaha ya ninka silcada iyo alaabta ku fadhiya wey lacag raadiska ah asagaa laga raba inu dadka u miiso walmucdii iyo midka wax bixinaya mar walbaba oo waxaa dhici karta inuuna baayicahayn midka wax ah, bixinaya waxaa kamid a ninka dayntiiska bixinaya dayn lagu lahaa bu bixinaya baayic maaha dayn lagu lahaa buu oofinaya asaguna wixii lagu lahaa waa inuu dadka u miiso oo siiyo marka mar walbaba miiska iyo wuxuu aha hadday noqotay miisaanka iyo dukaan baa timid alaab baa ninkan inu miisaamaya raashin buu miisaamaya kana miisaamo ninkuu miisaamo u yeero ma dhehaysi saa wey wa qowli illaahi caza wajal baa u baa u daliila uu alla yidhi waidaa kaaluuhum markay dadka wax u miisaayaan oo wasanuuhum ay dadka u miisaamayaan yuksiruuna waa khasaarinayaan welilmudafifiin baa la yihahda mudafifiintaasa hood baa ku dhacaya waadii naareed maxaa yeelay ida kaaluuhum wazanuuhum yuksiruun yani kaaluu markay u miisayaan lahum dadka ayaa loola jeedaa lahum dadkay u miisayan marka ayaga miisaya oo wazinuu wasanuu lahum ay dadka u miisaamayaan ka qowlihii bay lamid tahay yasmacuunakum id yasmacuunakum eh, eh, hal yasmacuunakum id tadcuun yasmacuunakum soogameen naam yasmacuuna lakum baa loo jeeda ah, wax mina maqashiinayaan mina maqlayan waqala nabi sal slam iktaaluu wax soo miista xataa tastawfuu ilaa ka oofsataan wixii aad soo iibsanayseen soo miista ilaa aad day ogaato waxaadii inuu kuu dhan yahay oo raashinkii iyo wixii aad rabtay miis baa lagu ogaan karaa wixii miisaan miisaan ba lagu ogaan karaa wayudkaru can cuثmaan radi allahu canhu waxaa laga sheegay ana nabiya sala la alay slam qaala lahu inuu ku yidhi idaa bicta cuثmaana markaad wax gadanayso fakil dadka wax u miis waida btacta haddaad soo gadanaysana faktal miiso yani adiga marna baayac baa tahay marna mushtar markaad baayac tahay dadka u miis marka adiga laftirkaada aad tahay qof mushtara aad tahayna wax soo iibsanaysana ayadana miiso iska hubsa wey naam xadaثana cabdالlahi bn yusuf akhbarana malik can naafic can cabdlahi bn cmr cabdالlah bn cmr radi allahu canهuma ana rasul sal slm qaal man ibtaaca acaama ninkii raashi soo gata falaa yamnacu yuuna sii binin xataa yastawfiya ila ka qabdoodo ilaa uu kala wareego wixii yuuna gadin xadaana cabdaan akhbarana jariir can mugiirata ibni miqsam can shacbiyi caamir can jaabir bni cabdilah radi alla canhuma qaal twufiya cabdullaahi bnu camr bnu xaraam saxaabiga cabdullaahi bnu camr bnu xaraam ahaa radi allahu canhu ardaah jaliilkaha ayaa la oofsaday waa shahiiday qaswata uxud ayuu ku shahiiday walxaal calayhi daynun isagoo dayn lagu leeyahy yuhuud baa weliba daynta ku lehed dayntuna timir bay ahayd fastacantu nabiya yahuudii buu la hadla wuxuu yidhi niman yahow intaanan haystaaye beertayda ka goodaye intan qaato oo wixii kale cafiya haddii kale suga maya la yidhi illaa illa waxaanagna sii nabiguu kula cararay calayhi isalaatu wasalaam oo haddii wax kugu adkaadaan inaad qof shafaaco weydiisato oo tirahdo war igala hadal way bannaanta fastacantu nabiya calayhi salaam baa yaan kaalmaystay calaa ghuramaaihi kuwii aabbahay deynta ku lahaa ayaan ka kaalmo weydiistay oo irkaale igala hadal an yadacuu inay dejiyaan min daynihi nabiga dayntiisa alayh salaau wasalaam cafwan min daynihi aabbahay dayntii lagu lahaa inay wax ka dhimaan ayaa nabiga kaalmaysta yidhi kaala igala hadal faطalaba nabiyu ilayhim nabiga alayh salaam baa ka dalbay oo y war ninka wax ka dhimo intan buu hayaaye inta kale ka cafiya falam yafcaluu mayna samaynin bale waxaa soo arortay riwaayo kale markay arkeen nabiga inuu soo wataba waxaa moodaba in lagu qandhuftayba carayba bikdheenba nabiga ma arki karaan le waa yahuude faqaala lii nabiyu nabiga alay slam ba wuxuu gu yidhi markuu arkay idhab orod jaabirow tag beerta dhexgal fasanif qayba qaybe tamraka timirtaada asnaafan qaybo timirtu waa intaasoo qaybood wixii isku noocaaba gaar u aruuri karoor ka dhig wixii isku noocaaba karoor kale ka dhig wixii isku noocaaba gaar u aruuri uud ka dhig saasuu yidhi sanif tamrak asnaafan alcajwata calaa xidda timirta nooca cajwada la yihahdo madiine ka baxdo gaar u aruuri wacidqa min azayd cinqi ibn zayd timirta waa nooc waa timirta ka mida ah madiina timirta madiina waxay u qaybsataa asawda walxamraa laba nooc wey nooc walbaba situuna nooca wey halkii nooc waa lixdan nooc wey isku dar boqol iyo labaatan nooc alimaam nawowi raximah llah sule madiina timirteeda boqol iyo labaatan nooc wey wax laga bixi kara maaha marka beertaa baa laga hadlayaa cajwada gaar ka dhig cidqu ibnu zayd gaar ka dhig calaa xidda saa ku wad uma kadib arsil ilaya marka bogtood beerti intaad goyso aad koorye ka dhigto intaasoo nooc ka dhigto dad iisoo dir faqul fafacaltu sidii baan yeelay buyiri waan diyaariyey uma arsaltu ilaa rasuuli lahi sal slam baan dad u diray fajaaa waa yimid nabiga calayh salaam fajalasa markaasuu fadhiistay calaa aclaah karoradii ama aruurkii la aruuriye timirta tii weyneed buu ag fadhiistay nabiga alah salaam ow fii wasadii dhexda ayuu galay dhexdooduu fadhiistay uma qaala wuxuu yihi kil lilqowmi barakada way dhacday nabiga alah salam baa taabtay dhex fadhiistay walaahi buu beryey ducuu akriyey rasuulka alayh salaatu wasalaam waa iska tegey wuxuu yihi kil umiis lilqowmi qowmka umiis intaaba waxa loo jeedo in wax la miiso qofka wax lagu leeyahay ba hadduu dayn ay tahayna miisi hadduu baayic yahay wax gadayana miisi ka kalena lacagtii bula fadhiyaa fakiltuhum markaasaan u miisay bu yihi xataa awfaytuhum ladi ilaa aan u oofiyo alladii lahum waxay lahaayeen oo dhan timirtii qayb ka mida ah ku filaatayba wabaqiya waxaa soo haaray tamri timirtaydi kaana waxaad moodaaba lam yanqus minhu shay inu waxba ka nusqaaminba waxba iskaba bedelin baad moodaaba barakadii nabiga sala allahu alيh ali wasalam abubakr baa la socday markaasuu u sheegay oo yidhi timirtii saasay noqotay jaabir markuu nabiga calayh salaam uu dhex galay yaaban ogaaday bu aniga waan sii yaqiinsadayba in timirta barakoobi waxaad iga sheegi male wa qaala wuxuu yidhi can shacbi xadaanii jaabir can nabiy sal slam famaa zaala yakiilu lahum inuu u miisaaya kama zuulin xataa addaahu ilaa uu daymihii lagu lahaa o dhan uu guday wa hishaam can wahab can jaabir qaala nabi sal slam judda lahu umiis fawfi lahu u oofi marka way badnaayeen laakiin mid walbaba gaarkiisa looga hadlaya judalow mid walbaba intaad u goyso beerta fawfi lahu u oofi oo u bixiy wiisisiye baabu maa yustaxabu min alkeyl waxaa la sunneeyey oo ah keylka iyo miiska riwaayo kalaa jirta oo keylka iyo in wax la miiso aad mooda daahirkeeda inay ka hor inayna fiicneen waa xadiidka caaisha radi allahu canha waxay leedahay rasuulka alayh salaam baa iga dhintay shatru shaciir fii rafin lana in yaro shaciirahoo abaaxad ama weel ama jawaan noogu jirtay ayuu nabig dhintay alayh isalaatu wasalaam ka dhintay markaasaan iska cunnay bayt oo biilanay oo biilanay oo biilanay markii dambe oon muddo joogno ambaa waxaan ribay tiri gabadhii jaariyadii abal miis bal maba dhammaanaysa baashii way hadashay soo maartid markaan miisnay waba dhamaatay bay tiri ah, miiska aan miisna khalaas leanna waxoogow meeshii ilaahay muxuu ahaa baraka tiisaa ku socotay markii wixii ayaba ay xisaabtii ogaatay oo ay wixii gacanta ku dhigtay xogo warka barakadii way tagtay taas marka waxaa weeyaan wixii adiga raashinood haysato inaad mmaysta ma aha laakiin masaladan laga hadlaayo waa beec iyo shiriin haddii wax la gadanayo in la miisaa barakada ku jirtaa haddii laakiin aad haysato wixii aad guri kuu taallo inaad iska miisto tidhaahdo jawaankan maanta waaba dhammaan laya aad fiiriso ma aha israa ka qaad naam xadaanaa ibraahim bnu muusa qal xadaثna الwlيid can fawr can khaalid بn macdan can miqdam bn macdaykari radi الlahu canhu can nabi sal slm qaal kiiluu miisa dacaamakum raashinkiina yubaarak lakum anina barakeene waa goorma ida kaana albayc washira bac markuu yahay wey marka kalaas gamis baabun wuxuu ku saabsan yahay barakati saaci nabiyi sal ly slam nabiga saaciisa suuska afar afar mud buu qaadaa laba kiiliya rubac wey ama laba kiiliya bar intaba waa la yihahda iyo ka badan waa la sheegay wasadka waa laba kiiliya bar yaa saac u ahaa barakata saaci nabiyi wa muddihi nabiga saaciisi iyo mudkiisii mudkuna waa sacabka laba sacab mudgood wey fiihi waxaa ku sugan saaca nabiga calayh salaam iyo miiska iyo alaabta wax ku miisi jiray inay barakaysneed caaishatu xadiid laga wariyey radi allahu canha can nabi ay ka warisay xadiidan soo marray fi kitaab alxaj aakhirkiisa aan ku soo marray weeyaano markii ay u imaatay abubakar oo xanuunsan iyo bilaal oo xanuunsan nabigaa u sheegtay calayh salaam allaahuma baarik lana fii saacina wa muddina waa kii dhihi jiray ilah noo barakee xadaثana musa qala xadaثana whayb qala xadaثana cmr bn yaxya can cabaad bn tamim alansaari can cabdillahi bn zayd radi allahu canhu can الnabiyi salى اlah alيه wasalam ina ibraahima nabi ibraahim alayh salaam xarama makata makuu xaram ka dhigay makuu xaram ka dhigay ibraahim xaramadan hadda maka ibraahim loo tiiriyey waxaa loo jeedaa adhara taxriimaha adhara wuxuu muujiyey taxriimaha inay tahay mid xarama wa ilaa muxarimka wax xarimaya ee wax maarata xaram ka dhiga waa kuma allah waa ilahi subxaana wa tacaala walidalika waxaa soo orortay in allaha xarama makata yowma khalaqa asamaawaati walard ilahay xaram ka dhigay ina ibraahima xarama makata wadaca lah waa u duceeyey waa ducada faraha badan qur'anka lagu sheegay fi suurati ibraahim waxaramtu lmadiina magaaladan madiina anana xaram ka dhigay oo ilaahay uu ii amray inaan cayr iyo fawr inta udhexaysa aan xaram ka dhigo oon geedaheeda la goyno ugaadheeda loo dhowaanin kamaa xarama ibraahimu makata suu xaram oga dhigay wadacawtu lahaa madiinaan u duceeyo fii muddiha mudkeeda iyo wasaaciha suuskeeda mila maa dacaa ibraahim calayh salaam ibraahim intuu u duceeyey limakata maka oo kale bale waxaa soo arortay miley maa dacaa ibraahim laba laab ibraahim ducadiisii yaa laba laab ayuu nabiga alayh salaatu wasalam ilahay ka baryey waana sidaas oo ilahay waa barakeeyey madiina iyo cuntadeeda iyo saaceeda iyo suuskeeda gaaraan haddii la waafajiyo suuskii nabiga alayh salaatu wasalaam iyo beegii nabiga qala xadaثna cabdالlahi بn masلمةa can maliki can isxaaq bn cabd لlahi bn abi طلxa an anas bn malik radي الlahu canhu ana rasuula الlahi salى الlaه alيه waslm qaal allahuma baarik lahum fii mikyaarihim ilaahu reer madiina u barakee miiska waxay wax ku miistaan weelasha wax ku miistaan iyo koobooyinka wa baarik lahum barakee fii saacihim suuskooda wa muddihim mudkooda yani wuxuu ula jeedaa ahlalmadiina buu ula jeedaa lamiirkaas allahuma baarik lahum reer madiina u jeeda rasuulka calayh salaam baabu maa yudkar wixii la sheegay fii beeci acaami cuntada in la gato walxukra iyo xanibaad cuntada in la xanibo inayna wanaagsaneyn xukraduna iyo muxuuaha ixtikaarka waxa la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa cuntada iyo wixii lamidkaee dadku u baahan yihiin xilligii loo baahnaa in dadka laga laga xanibo markaa deena la waayo suuqa ay ka dhammaato uu qofkii deena bee qaaliga kaga gado taasaa waxaa la yidhahda xukra ayaa la yidhahdaa ixtikaar laa yaxtakiru ilaa khaadi baa soo arortay qof dambiile ah unbaa sidaa yeeloo dadka cunaqabateeya intuu soo aruuriyo oo soo aruuriyo bakhaarka tif siiyo yuu quful saaraya waxna dhaafaan buu leeyahy markii la waayo oo carada badxiran ay noqoto oo jidadkao dhan wada go-aan ayuu sii daynaya markaasuu deenaa kor saaraya wax alla wuxuu rabo uu saaraya oo qaali kaga dhigaya marka kalena dadkii buu si ay badeecadii ay qaali u noqoto buu suuqi ka yareynaya suuqii buu ka yareen mar allaala markay silcada iyo badeecadu ay soo badato suuqii maxaa weeyaan raqiis buu noqon xoolihii waxu raqiisaya mar allaala markay yaraatana qaali baa imaanaya marka xukrada taasaa la yidhaahdaa laakiin xukrada musanifka hadda xadiidkaasi shardigiisa ma gaarsiisna iyo xadiista kale ee xataa nabiga alay salaam uu yidhi qofka cuntada dadkay u baahan yihiin reeba xilliga u baahnaayeen marayna goyn karinna u soo daaya cudur baaba ku dhaca hataa juudaan buu rasuulka alayh isalaatu wasalaam ayuu sheegay marka xukradan axaadiistan uu soo wada se kuma cadda waxaase laga fahmayaa macnaha xukradu inaynan ahayn nin kastoo intuu raashin gatay gurigiisa geystay muxtakir laguma magacaabi karo muxtakir laguma magacaabi karo ee waad qaadan karta raashinkaada bakhaarkaana waad geysan kartaa waxaa la diidaysa waa maxay inaa intaad xidho xilli loo baahan yahay dadka u diido markii wixii la waayo qaali noqdaan ad ka garato taasaa la diiday xadaثna isxaaq بn ibrahim akhbarana waliid bn muslim can alawsaaciyi can الzuhri can salim can abihi radi allahu canhu qaal ra'aytu aladiina kuwii baan arkay yashtaruuna طacaama cuntadaas soo gadanayey mujaazafatan duuduub iyo jimlo yudrabuuna ayagoo la garaaci baan arkay calىa cahdi rasuulilah xilligii nabiga alayه الsalaam an yabiicuuhu inay iibiyaan baa lagu garaaci xataa yuguuhu ilaa ay ka geeyaan ilaa rixaalin guryahooda marka markay raashinkii ay gadaan meesha ay ku soo gateen dadkii bakhaarada lahaa ay ka iibsadeen ayagoo ba kala wareegin oon suuqaqoodii kale iyo guryahooda aan geysanin ayay sii gedi jireen taasaa marka la diidi jiray oo waxaa la bixin jiray dad shaqeeya oo wareega oo xisba ah oo wixii saa sameeya garaaco edbiya waa la edbin jiray xilliga nabiga sala allah alيh wasalam wey waxaa dadka la edbinayo maanta marka maxaa ka badan dadka u baahan in la edbiyo aad bay fara badan yihin ah, laga edbiya akhlaaq xumada iyo mucaamalaadka beeca iyo dadka sida uga dhaqmayaan iyo arrimaha noocaas oo kalea marka waa la edbin jiri xata an yabiicuuhu inay galaan baa loo diidan yihi xataa yuubuuhu ilaa ay oga dumaan ay ka geeyaan ilaa rixaalin guryahooda guryaha haddii la geeyo so ixtikaar ma noqonaysa maya ixtikaar maaha taas ixtikaar ma ahee eh. markaad gurigaada geysato siidaa marka oo iibi haddaad dhigato oo xilligii baahi daran ay imaato la sugto markaasaa muxtakir noqon xadaثana musa bn ismaaciil qaala xadaثana wahayb ibn khaalid can ibn طaawus cabdالlahi can abihi طaawus ibn kaysaan an abas an ibn cabaasin radi allahu canهuma ana rasuula اlahi salى اlah alيه wasalam nahaa wuxuu reeba an yabiica arajulu inuu ninku iibiyo acaama raashin uu soo gatay hadaayi xataa yastawfiyahu ilaa marka hore kasoo qimdoodo oo la soo wareego u fiirsa marka qultu buu leh daawuus qultu libni cabaas waxaan ku idhi kayfa dak yani sababta maxay tahay buu ka wadaa sababta loo diiyi bakhaar baa tagtay boqol jawaanoo beriisaad ka gadatay ayadoo halkeedii tuuran baa suuqa gashay markaasaad qof kale la soo heshiisay waad ku waad iibsatay maxaa dhiba ku jira kayfa dak qaala wuxuu yidhi daaka arrinkaasi waxaa weeye loo diiday daraahimu waa lacag uun waxaad la ordayso ood bidaraahimo lacag kala ku gaday wa dacaamu raashinkiina murjahon mid la dibdhigay wey raashinkii baa la dib dhigay soo maarti lacag baad qaadatay boqol kuna bakhaar baad tagtay sonkort baad weydiisay bariis baad weydiisay waa intaasaa lagu yihi boqolkii baad farta ka saartay alaabtii halkeeri tuuran baa suuqa dib ugu noqotay oo soo warwareegtay dadki baa soo warwareysatay o la soo hadashay dad baa soo halotay alaabtaasaan hayaabaad tiri oo xaggay taallaa meeshaas meeqaad kugaatay boqol kun meeqaad iga siin boqol iyo soddon kun baan kaa siin baa tiri boqol iyo soddon kun wax alaabaad gacan kuso dhigtay male soo maarti lacag boqol kunaa diibtay lacag boqol iyo soddonana waa la soo wareegtay boqol kun iyo boqol iyo soddon laisku gatay maxaa lagu yaqaanaa maxay tahay macnaheedu riba ribaaulfadli baad ku dhacday soo ma artid tanaa la diiday raashinkaada horta la soo wareeg markaad la soo wareegto adina ninkii hore aad kala madax banaanaataan waxaad rabta gado marka saasa lagu ogolyahay xadaana cali bn abdiaal marka wuxuu leeyahay murjant waa saas qaala abu cabdillahi bukhaari sidii caadadiisa ahayd lafdi qur'aana ayay isshabaheen murjawna waakharuuna murjawna liamri illah murjawn ay muakharuuna la dibdhigay wey loo dibdhigay amarka ilahi xadaثana abulwaliid qala xadaثana shacb bn xajaaj qala xadaثana cabdullah bn dinar qaala samictu ibn cumar radi allahu canهuma yaquul qaala nabiyu salى اlah alيه wasalam ba wuxuu yihi man ibtaaca طacaaman ninkii raashin soo iibsada falaa yabiicu yuu sii gadin xataa yaqbido ilah ka qibdoodo waan soo sheegnay qibdooshada maxaa loo yaqaanaa hadba curfiga iyo dhaqanka dadka waxay u yaqaanaan ayaa lagu yaqaanaa waxaa la dhahaa uu qibdooda hebel wuu la wareegay waa inaad wixii asagaa la wareegto wey waxaa tagtay maalan shirkadihii baabuurta meelay lagu gadaya baabuurta baabuur baad iibisay lacagtii baad shubtay adoo meeshiiba ka qaadin baad nin kale ka garatay waa saaratay suuqa arbacadii looleydii baad tagtay suuqii loo meeshan xaraysan yaad jimlaysatay iyo lacagtii shubtay xaggaasaa istaagtay ushaad warfisay waa soo wareegtay nin kalaabaad keentay oo nin kalaad lacagti ka badan aad ka siisay intiin ka badan ka siisay ribaa wey ribaa alfadli baa ku dhacday xadaana caliy bn cabdillahi almadini qaala xadaana sufyaan kaana camar wuxuu ibnu dinar yuxadid can izuriy can malik ibnu anasin annahu qaal man cindahu sarfun maalik ibn anas radi allahu canhu baa yimid isagoo dhawaaqaya waryaa sarifaya waryaa sarifaya ku haya dahab iyo fidla lasku sarifaya faqaala dhalaxa dhalaxa wuxuu yidhi ana anaa haya keen waxaad hayso horta waa ka qaaday a waxay haysi xataa yajiya ilaa ka imaado khaazinunaa furahayihii qufulka baqaarka iyo sto baarkayay min alghaaba xagga ayaa ku maqan yahaye khaazinkii lacagayaha markuu noo imaadaan ku siini iska keensa adiga soo maarti lacagtii buu ka qaatay tiisiina ma dhiibin qaala sufyaan baa wuxuu yidhi huwa aladii xafidnaahu can zuhri sidaa aan sheegay waa sidaan ka xifdinay sheekayna zuhri laysa fiihi ziyaara ziyaadana kuma jirto wuxuu kuu sheegaya xadiidkan intaa hadda uu kuu sheegay intaa inuu zuhri ka maqlay waxa ziyaadana ku jirin ooma ku taakiidiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi akhbaranii maalik ibnu anasin maalik ibnu anas baa ii warramay yah aws soo ka horan aws buu ahaa maalik ibnu aws sax wey akhbaranii maalik ibnu aws samaca wuxuu maqlay cumar bn khadaab radi allahu canhu marka qaalada nin waa soo garanaysa de waa zuhri zuhri baa ka warinaya in yar bu dib ugu yar noqdayoo sufyaan alcamr bnu dinaar baan xadiid ka maqlay laysa fiihi ziyaada intaanbuu ku baraarujiyey xafidnaahu can zuhri laysa fiihi ziyaada faqaala wuxuu yidhi ku noqo zuhrigii ahbaranii waxaa ii warramay maalik ibnu awsin samica cumar bn khadaab buu maqlay radi allahu canhu yukhbiru ka warrami can rasuuli lahi sala allah alay wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi adahabu bilwariq dahab iyo fida laysku iibiyey riban ribaa geli ilaa haan wahaan الdahabu biاlwarqi sida ii qoran hadda waxaa wey aلdahabu biاlwarqi waa qoran waana sida haddaan ku soconno ee sarifka ah sida haddaan ku soconno ee sarifkaa wey ayadana way jirta aلdahabu bالdahab labada ashyaadan ribowiyaadka la yidhaahdo waasaa xadii soo ashaaray xadii cbaad bnu saamid iyo ay sheegeen xadii cumar abi saciid khudri lixda shayee la sheegay afarna waa maakulaat waxyaalada cuna labana waa lacago wey labana waa lacago labada wixii isku jinsi ah oo dahab iyo dahab waxaa loo shardiyaa yadan biyadin in hooyo hoo ay tahay iyo shardi kale oo ah sawaan bisawaa ama mila bimil inay isleegyihiin labadaasa waxaa lagaga badbaadi labadii noocee ribada ribaawlfadli iyo ribaaw labadaa midna kuma dhacaysid hadday kala jinsi yihiin oo dahab iyo fidla ay tahay ama bur iyo muxuu ahaa qabendi ay tahay shardi un baa la rabaa inaad ilaaliso oo ah yadan biyadin ho iyo hoo in lagu kala gato haddii laisku gadaayo wey ho iyo ho in lagu kala gato laakiin waa kala badin kartaa dahab iyo fidladana waa sidoo kale marka labada riwaayaba way jirtaaye adahabu bidahabi ama adahabu bilwariqi riban ribaa geli ilaa haaan wa haaan hoo iyo hoo inay tahay mooyeen keen lacagtan aan kuusii hayo tii kalena hadhow baan ku siini lama ogolo walburu burkii bilburi bur lagu gadayna riban ribo wey ilaa haan wa laba bur ayaa laisku gadi karaa burku waa kala qiimo badan yihin mid waxaa jirta aad u qiimo badan oo la yidhaahdo muxuu ahaa ya kii ficnaa aada loo jeclaa unga maldha burka burka burka midka aataha ahaa soma jiro qaxooti waa hore lasii jiro u farajimi jiri kaa iyo midkan kale ma isku mid ba ya isku mid maaha korka maxay ka wada yihiin bur bay ka yihiin soo ma marka laba kiilo oo aata ah hal kiilo oo burkan kalea ah laguma gadi karo ah, way kala qiimo badan yihiin waa la ogyahay suuqa haddii la geeyo isku lacag maaha isku magacba soo maaha ha kala badin ma waxaad rabtaa bur fiican haa burkan xunay labada kiilo ee intaad gadood lacag ku gado kala jinsi ka dhigo labadii ribwaadkay lacagtii kusoo gado bur fiican waa ka u ku xalliya alayh isalaatu wasalaam xadiidkii bilaal marka riba wey ilaa haan wahaan inay hooya hoo ay yihiin yadan waa shardi hadday isku jinsi yihiin eh, hadday kala jinsi yihiin labadaba hadday isleeg yihiin waxaa shardia ah inay maaratay isku jinsi hadday yihiin waxaa shardia ah, haan wahaan iyo yad muxuuha ah, sawaan ba sawaan baa shardia in la isleekeysiiyo isku dhabiiba isla markaaba hadday kala jinsi yihiinna waxaa shardia in markaa la isku dhiibo lakin waa la kala badin karaa walidalika nabig alay slam wuxuu yiri ida ikhtalafat اlasnaaf fabiicuu kayfa shitu hadday kala nooc yihiin kala saarabta ku kala gata ida kaana yadan biyadin buu raaciyi rasuulka ida kaana yadan biyadin taas waxaa weeye waaba ka daranta taa waxaa la dhahaa baycu maa lam yamlik اlinsaan qofka laa tabic maa laysa cindak xadiidu xakiim bn xusaab xoolaadan lahayn oo ninkii kaba gada nin sii iibsanaysaa baycu اlfuduuli wey taa ayada lama ogolo lacag maasin taa ayada waxba kama jiro wixii uu ninkaa gaday o dhan iyo lafihii iyo rasumaalki iyo ribixiina ninkii baa iskale xoola nin leeyahay ood gaday riixi raasumaalkiiba saad ku wareejinaysaa ayb الذahabu bاlwarqi riban ilaa haan وhaan wاlburu bilburi riban ilaa haan وhaan wالtamru bالtamri riban ilaa haan وhaan wالshacيir bشhacيir riban ilaa haan وhaan haan وhaan garata yadan biyadin wey yadan biyadin ma u kaalisaan haye qofaad lacag ka soo qaadi taas qardi baa la dhahaa dhib ma laha waad ka daysatay wixii aad ka daysatay soomaaliduna qarday dhahan carabiguna qardi buu yidhahdaa qarda hebelo qardaysii ah, dukaankaas tegi laba ka soo aruursani u soo waxayn u caddayn casarkii celini soo qaada qarda wey waxaala dii soo daysatay lafii baa laga rabaa taas dhib maleh waxaa wey qardu xasan ba madl yuqridlah bay dhinac ka geli qardan xasanan waxba laguma saaranin baabu bayci طacaami qabla an yuqbada dacaam in la gado qabla an yuqbad intaan weli la qibdoonin oo weli adiga la wareegin inaad sii gado wa bayci maa laysa cindak waxaa agtaadaba adaa lahaynba inaad gado ood ka iibsato dad lacagtiibaad kasii qaadato dee waxaada lahaynba xadaثna cali bn cabd الlahi qala xadaثna sufyaan qaala wuxuu yihi aladi xafidnaahu min camr bn dinaar waxaan ka xifdina waxaa weeye samca inuu maqlay daawuusan oo yaquulu leh samictu ibna cabaasin radi allahu canhuma yaquul ama aladii naha canhu nabiyu wuxuu nabigu reebay calayh salaam fahuwa طacaamu waa cunto an yubaaca in la gado xataa yuqbada ilaa laga qibdoodo lafdiga nabiga kaasuu ahaa cunto inaad gado ilaa aad soo qibdooto ibna cabaas waa ka marka qaal ibna cabaas wuxuu yidhi walaa axsibu u malayn maayo kula shayin shay kasta ilaa milahu dacaam oo kale wey ah, maxaa yeele cilladu waa isku mid cilada loo diiday cuntada aad soo gadatay ilaa aad la soo wareegtay inaad sii gaddo lacag lacag lagu galay bay ahayd wadacaami murja waan soo marray lacag lacag lagu galay oo cuntadiin weli gacanta lagudhigan la kala badiyey ayay noqotay marka sidaa ibnu cabaas uu hadda ka fahmay fiqigiisa xadiidka yaa xadiidka ku soo xadiid kale soo arooray xataa yaawiihi yani eh, xasaarata eh, laa yabixadakum silcat asil lafdu sil baa soo arortay xataa yaawiihi araxl oo kabaaqaal ilaa uu gurigiisa ka geeyo lafdu silca ayaa soo arortay lafdu dacaamka waa ka caamsan tahay silcada ka caamsan marka kaasaa lagu xumbaarayaayo cunto keliya ma aha baabuurtii waa soo geli xoolihii noolaa waa soo geli wixii adiga aad qaadatay horta la wareeg kadib baad ku tasarufi kartaa baabu man ra'aa ida ishtaraa dacaama qofkii soo iibsadaa man ra'aa qofkii arka ida ishtaraa qofka hadduu soo gata dacaama raashin ya waa ku jiraa cabdاللahi بن مسلمة qال xadثna mالك عن نافع عن بن cمر رضي الله عنهma aن صل sلم qاal man ibtaaca طacاama ninkii raashin soo gat falaa yabcu yunu sii gelin xatى ystawfiya ilaa ka oofsado ka qibdoodo la wareego saada ismاعيل man ibtaaca طacاama falaa xatى yqbidhu ystawfiya yqbidhu wa isku dhow yihi baabu man ra'a qofka arkay ida ishtaraa طacاama qofka haduu raashin soo iibsado jizaafan duuduub iyo jimlo ayuu kusoo gatay koosarado meesha yaala oo timir ah jawaano buuxo meeshan fadhiya ayuu gadaya alaa yabiicahu inuuna gadin xataa yuwihi ilaa raxli ilaa gurigiisa ka geeyo wladabi in la edbiyo fii dalika wixii arrinkaa khilaafa in la edbiyo oo meesha kusii gado xayadana waa baab waa baabu aladabi edbin fii dalika masalada la tacziiro la edbiyo qofkii ku xadgudba marka masaladan jizaafka hadda ku qayday hadday tahay raashinkan raashin aan duuduub ahayn oo jimlo ahayn oo miis uu yahay miiska aad miisatay iyo miisaanka aad saaratay baa qardi la dhihi karaa gurigaada inay geysato waxba shardi maaha waad qibdootay waad miistay waad la wareegtay gacantaada ku dhigtay waa la wareegtay laakiin hadday tahay wixii waxaan la miisiyeynin duuduuban jawaano weeye muxuu ahaa waa karaatiin isku xiran la wareeg waana la wareegto ila wax la miisayo ma ahe marka halkii kuma gedi kartid wey xadaثana yaxya bn bukayr qaal xadaثana leyt can yunis can ibn shihaab qaal akhbarani salim bn cabdillah an ibn cumar radi allahu canhuma qaal laqad ra'aytu الnaasa dadkii baan arkay fii cahdi rasuul xilligii nabi alayه الsalaam yartaacuuna iyagoo kala gadanaya jizaafan alaab isku duuduubanoo yani dacaam raashin xeran wey oo aan miisaankiisi kiilkiis kaylihiisa aan la garanayn yudrabuuna waa la garaaci jiray an yabiicuu inay gadaan raashinkii fii makaanin isla meeshay ka soo gateen xataa yuwuu ilaahay oga dumaan oo ka geeyaan ilaa rixaalin guryahoodii baabun garata cilada waxaa la diidan yahay waa laba lacagood oo laisdhaafsaday raashin meeshana aan gacantaba lagu dhigin lacagihiina waa la kala badiyey halkaa riba laga cararaya baabun ida ishtaraa mataacan qofka hadduu alaab soo iibsado aw daabatan daaba buu soo gatay fa wadacahu cinda albaayici qofkii baayicaha uu ka soo gatay buu ag dhigay aw maata waaba dhintay qabla an yuqbada isagoon la qibdoonin isagoo qabla an yuqbada isagoon qibdoonin oo alaabta la wareegin ayuu iska dhintayba wuxuu ka hadlayaa mataacdii iyo alaabtii adoon la wareegin haddii halaagsanto calaa damaani man waxay dhahaan qaacidada u badan jumhuurta ay qaateen waxaa weeyaan almabiicu calىa damaani اlbaa'ici ilaa an yaqbida اlmubtaac qofka mubtaaca ah ee mushtariga wax soo gadanaya intuuna ka qibdooninoo la wareegin alaabada waxay soo gaara waxay ka khasaartay qofkii alaabta laga gatay adoon la wareeginba hadda ay wax ku dhacaan laakiin madhab kaleu wataa musanifka oo ah in qofkii qofka kale una arrinta mar walbaba kii wax gatay kii wax gatay lacagta bixiyey alaabtiisa isagunbaa iskale mar walbaba saasuu qabaa ida ishtara mataacan aw daabatan fawadachu cinda albaayici aw maata qabla an yuqbad waqaala ibnu cumar radi allah canhu wuxuu yidhi maa adrakat isafqa bukhaari madhabkiisa waxaad ku garani markuu baab uu baabaysto aharta u horraysa uu keeno madhabkiisi wey wuxuu leey maa adrakat isafqa beeca wuxuu haleelo safqada waa beeci iijaab iyo qabuul waan kala gadanay soo ma aha xoolihii waa kan iyo waa kan waa la kala gad safqadiiyo beeci waa dhacay xayan xaal uu nool yahay majmuucan alaabtuna ay meesha taallo alaab kala maqan oo qofka maaragtay uunan weli kutusinba ma ahee waa alaab majmuuca oo meeshan taallo wey waxaa ka baxaysa hadday tahay calaa dimati shaks qofka dimadiisa uu yidhi anaa kuu keeni anaa kuu keeni waxaa tii ilaad ka keento inaad ka keento dushaaday saaran tahay wixii ka dhaca oo khasaarana dushaada wey laakiin ma ahe maanta majmuucan wey waa alaab la aruuriyey oo meesha taalla yaa iskale alaabta noocaas beecina waa dhacay wuxuu ku leeyahay fa huwa min almubtaaci mushtari wax soo gatay ayaa iskale hadday khasarta asaga ka khasartay qabliba la fiirin maayo soo maart qabliba la fiirin maayo laakiin jumhuurta waxay ku tageen way khilaafeen ibnu cumar iyo bukhaari waxay leeyihiin alaabta waxaa loo kala qaaday ninkii alaabta soo gatay lacagta shubay ma la wareegey kaala wareegey mise kaalama wareegin isagoon kaala wareegin lacagtina ku siiyey hadday mt alaabta iyada aheed ay khasaaro ku dhacdo ninka alaabta agtaala khasaarada dushiisa tahay lanno weli kumaada wareejinin ninki weli kumaada wareejinin marka damaanu mubtaaci ama eh, silcati calaa dimati man eh, ninka baayaha ninka baayacaha alaabta lahaa korkiisii saaranta ilaa qofka ka qibdoodo marka madhabka isku haysta weeyaan bukhaari ikhtiyaarkiisa ikhtiyaaraat bukhaari weeye asaga wuxuu doortay safqadii iyo beecuba hadduu dhaco alaabta aday kaa dhimatay ama qaado ama meesha kaga tag xadaثna farw bin abi اlmagara akhbarana cali bn musir can hishaam ibn curwa can abiih can caaisha radi alahu canha qaalat laqalla waxaa yaraa yowmun maalin baa yaraa kaana uu ahaado yaatihi kii laqalla yowmun maalin baa yarad kaana yaati cala nabi sal slam nabiga alay salaam soo marta yaati cala nabiy maalin nabiga soo marta waba yareed oo laa yaati uunan imaanaynin fiihi yoomkaa soo maray nabigu beyta abibakrin abubakr gurigiis maalin nabiga soo marta oo guriga abubakr uunan nabigu imaanin aad bay u yareed bay le caaisha gabar yar bay ahayd waa xilligii badii tobankii sane ee maka uu joogay aad loo dhibay caaishana ilmo yar ay ahayd gurigaa dee nabiga alay slam abubakar saaxiibana way ahaayeen dadna ayagaa iska haya in yaroo saxaabada kale baa raacsan waa tashan jireen mar walba marka waxay leedahay laqalla yawmun baa yare kaanaad ahayd yaatiikii soo maray maalintaasi cala nabi nabiga soo marta oo laa yaati unan iimaanaynin yom fiihi yoomkaasi bayt abibakr eh, ilaa eh, ah. idinka ilaa bu inii qoraya ana waa khilaafay taydana waa sax taydana waa sax ah didna sax wey laqala waxaa yarad yowmun maalin u fiirsatayn hortaan fasire laqala yowmun kaana yaati cala nabiy maalin nabiga soo martaa yareed oo laa yaati unan imaanaynin fiihi yowmkaasi bayta abibakr abubakr gurigiisa unan imaanaynin rasuulka axadda darafeyin nahaari maalinta labadeeda nis mid ka mida ama nis horu imaan ama nis dambu imaan haddaan istinaa gelinnana laqala waxaa yaraa yowmun maalin kaana yaati cala nabiy nabiga soo maraysay ilaa yaati waa imaan jiray fiihi yowmkaasi bayta abibakr buu imaan jiray axadda darafay nahaar maalinta labadooda nisbi imaan jiray falamaa adina lahu isagoo sidaaba ay caadadiisa ahayd ma imaan jiray nis hore aba nis dambe xilli harimaah ee xilli kuleelkaa laguma aqoonin ama aroor ama casar buu imaan jiray isbedel baa dhacay mar buu nabiga alay slam xilligii laga bartay xilli aan hayn buu imaan doonaa wuxuu le falamaa adina udina lahu falamaa udina lahu markii nabiga loo ogolaado loo fasaxay fi khuruuji inuu hijroodo ila almadiinati madiina uu hijroodo saxaabadii waa loo ogolaaday madiina u haajiru nabigu alayh salaatu wasalaam waa tageen asaga idan khaasu rabaa rasuulka in la yidhahdo xilligaad bixi laheed baa la gaaray muxamadow adna baxoo saxaabadaada ka daba tag madiinana waa la diyaariyey halkaa ka dowladda ka aasaas islaamka marka nabiga calayh salaam markii loo idmay fi ila lmadiina lam yarucnaa bay leeda caaisha wax kale nama agagixinin ilaa waqad ataana inuu noo yimid nabiga calayh salaam duhuran xilli duhura xilli duhura xilli kuleela nabigoo socda un baa noo yimid markaasa isku naxnay oo niri war xilligan nabiga ma imaan jirin maxaa isbeddel oo dhacay fakhubira waxaa loo sheegay bihi arrinkaa iyo rasuulka xilligan socda abubakr baa loo sheegay abubakr rasuulkii baa socda xilligan faqaala abubakr baa wuxuu yihi maa jaana الnabiyu nabiga calayh salaam nooma imaanin fi hadihi saaca xilligan ilaa liamrin amar dartii xadafa soo dariyey war weyn baa soo dariyey ah, isbeddel baa jira xiligan dadku ay wada qarsoon yihiin ay dadka ay wada eh, mxuu ahaa ay guryahooda joogaane nabigu uu soo baxay wax uu rabay inan laga arkin lagana maqal ayuu wadaa falama dakala calayh markuu nabiga abubakar u galay gurigiisi qaala nabigu wuxuu ku yidhi abubakr abubakr wuxuu ku yidhi gabdhihiisi asma caaisha ag fadhiya akhrij saar man cindak agtaada wixii jooga naga bixi arrin shawr oo khaasaan haysanaaye qaala markaasu abubakar wuxuu yidhi ya rasuul allah inamaa humaa labadan ibnataaya waa labadeeda gabdhood wax sir bixinna ma aha yani caaishata waa asmaa waxba naga bixin mahayaan wa la ogaanay wey qaala wuxuu yii nabiga calayh salaatu wasalaam ashcarta ma og tahay annahu qad udina in la ogolaaday liya aniga fi lkhuruuji bixitaan waxaan sugaynay hadda ka hor ba abubakar markuu damca inuu hijroodo wuxuu dhihi jira nabiga joog joog abubakar adiga marka wuxuu yihi nabiga calayh salaam haddaa la ii ogolaaday inaan baxoon hijroodo qaala abubakar wuxuu yihi waa sugi lahaa asuxba yaa rasuul allah rasuul allah ma inaan kula saaxiibiba makula socdaa aniga maku raacaya qaala wuxuu yidhi asuxba ha way raacaysaa kala hari mayno qaala markaasuu wuxuu yidhi abubakar yaa rasuul alla rasuul alla waan sii diyaar garoobay in la bixi doono waa ogaa laba halaada uu lahaabuu intuu cayiliyey oo abqadii uu abqaguray iyuu cayiliyoo diyaariyey in nabiga iyo asaga ay ku hijraayeen markii la fasaxo marka wuxuu yidhi yaa rasuul allah ina cindii naaqatayn laba halaad baan haystaa acdadtuhumaa aan diyaariyo lilkhuruuji inaan ku baxno waa naaqa waa hal naaqadu waxa weeyaan janalka kasoo horjeeda artida kasoo horjeeda waa dhadig wey laba haalaad acdadtuhumaa lilkhuruuj inaan ku baxnaana u diyaariyey hadda ka hor fakhudii xidaahuma midkood ku wareeg midkood qabso rasuul allow qaala wuxuu yihi qad akhadtuha waan kaa qaatay bihamani lacag baan kaa qaatay rasuulka alai salam waan kaa qaatay lakin waan kaa gadanaya somar ha ka gatay xaggay joogtaa halihi xaggay ku hareen abubakar gacantiisi lagama soo bixin abubakar gacantiisii ayay ku jiraan marka ida ishtaraa mataacan aw daabatan fawadacu cinda albaayici jaaza beeci waa asaxay waa banaan yahay ha asaxee calaa damaanati man qofkay ka gubataa hadduu qof wixii dhinto yuu ka dhintay tanaa lasku hayaa culummada isku hayaan afartaa wuu soo qaatay cabdullahi bnu cumar bukhaari uu soo qaatay wuxuu qabaa fa huwa min almubtaac qaarna waxay qabaan meehee haddaan lagaa qibdoonin ninkii muxuu ahaa baayicaha ayaa mas-uuliyadda qaadanaya mas-uuliyadda qaadan qad akhadtuha bihamani lacag baan kaa gatay buu rasuulka calayh isalaatu wasalaam marka abubakar xoolihiisa nabiga waa ku garab istaagnaa laakiin mararka qaar waa ka gadan jir in saaxiibka aad wax ka gadatona saaxiibnimada ma dhaawacayso saaxiibnimada dhaawac mayso saaxiib baan ahaynaysa waxay ga kartaa yani sax maaha nabiga abubakar saaxiibay ahaayeen waxna waa kala gadan jireen waxna waa kala gadan jireen waxna waa isasiin jireen baabun wuxuu ku saabsan yihi laa yabiicu calaa beeci akhiihi laa yabiicu qofka ma galay calaa beeci akhiihi walaalkii beeciisa kama dulgalay wixii majliskii la fadhiyo oo khiyaaru majliskii xalay aan soo marray qofka uu khiyaar leeyay inuu wixiisa ceshado laakiin wixii la kala gatay inuu qof soo dhexgalo lama ogolo laa yabiicu baayici baa lala hadlayaa mushtarigana waa ku dhex jiraa sagana meesha mushtarigana waa ku dhex jiraa laba suuro weeyaan labada suura bal inaad suuraysaan suurada koobaad laa yabiic calaa bayci akhiihi ha yaa suurayn kara laa yabiic calaa bayci akhiihi xagga silcadii badaadi laba qof oo alaabo wadata ayaa lala hadlayaa hadda laa yabiic calaa bayci akhiihidaas labada alaabada wadatay baa lala hadli a abdul a maasha allah shukran axsant axsant barak allah fik yani badeecadii walaalkaa uu nin kale ka gatay weliba meeshii la wada joogo badeecadoo kale intaad keento inaad tirahda warana mid ka raqiisan haya kasoo esho ka soo khiyaar baad leedahay inaad tirahda ma ogolo walaa yashtari calaa shiraa'ihina baycu shiraai calaa shira yaa lala hadlaya dadkii lacagta lahaa haye maad naadi ya karoqad a a a nin badeeco gatay oo nin kale ka gatay baad u timid waxaad tidhi lacagta hebel uu kaa siiyey hebel maa saca ka garatay sacaas hebel baa kaa gatay h sagaa sacan fadhiya meesha hebel maa kaa kaasii labaatan anaa labaatan iyo shan kaasii baa lacag baa wataa sooma labaatan iyo shan baan kaasii baa dadka lacagta wadanayeenan walaalahood waxay gateen ay ka dulgadan kuwa alaabada watana alaabadii walaalkood iyo alaaba ka dulkeeni alaabada walaalka u gatay alaabaa kadubkeeni ka dulkeeni adigan lacagta watana alaabtii walaalka u gatay ha ka dulgadanin oo lacagtii haka dul lacag kale yaan hayaa hadhihin taasaa loola jeedaa naam waxaa yeel maxaa yeelay buyuucda noocana hadda halkan wuxuu ka bilaabay musanifku albuyuuc almanhiya canha buyuucdii la nahiye la reebay ayuu halka ka bilaabay ilaa shan beec buu sheegi doonaa oo buyuucda la reebay walaa yasuumu yuuna gorgorin calaa sawmi akhiihi walaalkii wuxuu gorgorinayay laba qof wada hadlayso oo iga dhinta ku hayo dhexda inaad u gasha lama rabo sug xataa yadana low ilaa uu idmo yihahdo waraye war adigu ku ogolaaday aw itraka u iskaga tagaba xadana ismaaciil qaala xadaanii malik can naafic can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma ana rasul sal slm qaal laa yabiicu bacdukum calaa beyci bacdi barkiin barka kale beeciisuna kudur iibin oo alaabadii walaalkaa uu gatay alaab kale hadhihin anaa alaabteeda ka raqiisan ka fiican hadhihine alaabtaada hayso kana yuuna lacagtii lihin lacagtii ka badan baan kaa siina alaabtee ninkan maaratay ka soo cesho lacag ka badan baan kaa siina xadaana caliy bn cabdillahi almadini xadaana sufyaan ibnu cuyaynata xadaana zuhuriyu can saciid bni musayibin can abi hurayrata radi allah canhu qaal nahaa rasul lah sal slm wuxuu reebay an yabiica xaadirun libaadin nin xaadir oo degaan ah oo magaaladiisi iyo degaankiisii jooga inuu wax u gadgado libaadin reebaadiya nin reebaadiyan wax usoo gadgado dadkii baadiyaha ka imaaday xoolaha keenay ama badeecada keenay baadiyan hadda waxaa ku dhici dadka badeecada keenay kullu man ajlaba silca asxaabu jalab amaa la dhahaa dadka badeecada keenay ama baadiyaha adab reebagalaado magaalada wuu imaaday nin buu kusoo degey suuqii ka waran waa sidaas alaabtan igu soo wareeji bulenio alaabtan maanta suuqa ma fiicno suuq waa iska sidaas wuxuu ahaa anaa gadi beeca xilligiisii u kaadi ayuu yiri taas lama baahna ninkan alaabta wataa danta uu leeyahay inuu alaabtiisa intuu iibsado uu alaab kala soo gato ama dantuu lahaa uu ku gutuu rabaa dadkii kalena alaabtan ay sugaayeenoo inay intay gataan ay ku dambaxaan bay rabeen dad isku baahnaa inaad dhexda u gasho oo tiraada alaabta meeshan dhig anaa beec qaali hadhow ku gari doonee waxaad kala xanibtay tijaaradii iyo beecsharadii socotay ayaad kala dhex gashay ood xanibaad ku samaysay nabigu waa diiday alayh isalaatu wasalaam dacu nnaas yarzuqu llahu bacdahum bacda dadka daaya ilahay isku arsuqeen maanta raqiis wey berri qaali ah meesha ku soo hagaago walbaa ka socdo beecu lamar walba ma maraayeen marka adigan xaadirka magaalada jooga dadka baadiyaha xoolahood inta la wareegtay loodood inaad tiraahdo iska noqda maanta waad u naseexan kartaa beeci maanta intaasu maraya suuq waa sidaas wixii hadduu ku weydiiya u sheegi kartaa laakiin inaad tiraahdo aniga igu soo wareejiyo anaa gadaya oo ma banaana ha walaa tanaajashuu ha isbeecfallisina najishka waxaa la dhahaa silcadii iyo badeecadii lacag inaad ku ziyaadiso laba qofoo wax kala gadanaysay badeecadii lacag baad ku dartay inaad gadatan ma rabtid najsi baa la dhahaa laa tanaajashu ziyaaraة الsilca liman laa yuriidu shiraaءaha ayaa la yihahda ziyaaraة الsilca ziyaaraةu thaman الsilca liman laa yuriidu shiraaءaha qofaa rabi inuu soo gato badcadii intaasa ku daray buu leehay marka nafsigu waxaa weeyaan waa ihaara markii laga hadlaayo mxuaha ugaadhi iyo najj ahaara najasha sayd waa ihaari ninkan isaga waxaad ku kicisay isagoo beeci si degan iskaga gorgorsanayo oo la war iga dhinta ku hayo markaad tiraa intaasaan dul saaray waxbaad ku kicisay xamaasaa gelaysa jeceyl aan jirin buu yaa ku tuurtay baleecadii buu ku dhegdhegayaa meel kastay la tagtuu marka la gelayaa manaad inaad gadatana adimaba rabtid waxaad rabtayn inaad ku qaariyayso mad rabtid haddii adiga iyo ninka alaabta la watay aad heshiisaan culamada qaar waxay qabtaan beecaasaa waa faasid beecaasaa waa faasid wey adiga ii qayliya waxaa ti anaa ku daray ii ayaad tiri marka beecaa faasid weyaan haddii kalena ninka sidaa lagula macaamilay lahu lkhiyaar khiyaar buu leehay inuu beeci ka noqdo waa heli karaa inuu sidaa ku tagana waa heli karaa walaa tanaajashu ha isbefalisina walaa yabiicu rajulu ninkuu yuuna gadin calaa bayci akihi walaalkii wuxuu gaday walaalkii wuxuu gaday iyo alaabuu walaalkii gatay yuu alaab ka dalkeeni oo baaicasana uuna noqonin walaa yakhdub yuuna doonin nikaaxi xaggiisaa laaday calaa khidmati akhihi walaalkii islaanta uu doonayo nin walaalkiisa gabadh la siiyey ama la ogolaatay oo laisku ogyahay inuu ka doona lama ogolo maxaa yeele cadaawad iyo isnaceeb iyo col baa meesha ka dhalanaya iyo cara ka dhalanaysa muslimiinta wax allala wixii ay isku nacayaan waa laga dhowraa walaa tas'alu almar'atu haweenayeena weydiisan dalaaqa ukhtiha ah, walaasheed in la furo walaasheedi muslimadeed tiyaa la dhalatay maahe tii walaa muslimada laga hadlaayo laana walaasheed ninka lama guursan karo dalaaqa eh, ukhtiha ah, nacam nacam maxaa tashauna waa laga guursan rabaa walaa tasأalu imaratu iyana weydiisanin dalaaqa ukhtiha ah, walaasheed in la furo litakfaasa i rogato maa fii inaayaha weelasheeda wixii ku jiray maalan naag nin naa qabay baa naa kale inu guursado dabcay markaas waay leedahay ma rabtaa inaad guursataa ah, hebl fur heblo fur way soo gelaysaa waxaa kaloo soo soo gelaya in laba laisla guursaday mid ay tirahdo ilaa heblaha furtaa aniga ma qabaysid ayagana way soo geli waxaa kaloo soo gelaya dadkii gabadha laga doonaya inay dhahaan naagtaasaad qabtaaye haddaad furta baan gabadha kusunaynaa gabadhaas fur arrimahaasoo dhan lama ogolo maxaa yeele xasaniin ay soo gelaysaayo dadkaasi ayaguba waxay raadinayaan bay gabadhaana ayaguna raadinaysaa marka in la xasta ma banaana naam baabu bayci musaayada musaayadadiibu ku saabsan yihi halkaasa ku joojinaa wallahu aclam wabilahi towfiq salى اllah waslm alى nabiyina mxamed